alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsal allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtna wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab lmufrad lilimaami abi cabdillahi muxamed bnu ismaaciil albukhariy raximah llahu tacala raxmatan waasica waana dersigeennii labiyo tobnaad wuxuuna ka bilaabmanayaa darsigani xadiiska qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana axmed bnu caasim qaala xadaanii xaywa ibnu shurayx qaala xadaanaa baqiya ibnu lwaliid waa mudalis axaadiisu baqiya laysat naqiya fakun biha cala taqiya can ibni hawbaana cabduraxmaan ibnu haabit can makxuul adimishqi ashaami waqaasi bni rabicata can mustawrid bni shadaadin can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man akala ruuxii cuna bimuslimin ruux muslima sababtii ku cuna uklatan cunitaan fa ina allaha alle subxaanahu wa tacaala yudcimuhu wuxuu quudinayaa yacnii miluhaa mid la mida waxa uu ku cunayo min jahannama jahannama ah ayaa la quudinayaa baa rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi kusiya ruuxii lagu huwiye lagu arratiro birajulinin nin sababtii oo muslimin muslima fa ina allaha alle subxaanahu wa tacaala yaksuuhu wuxuu huwinayaa min jahannama jahannama ayuu wax ka huwinayaa alle wa tacaala yaksuuhu milihaa marada uu huwaday mid la midoo min jahannama waman qaama ruuxii istaaga birajulin muslimin ruux muslima yacnii sababtii maqaama riyaa'in boos istus iyo wa sumcatin ismaqashiis fa ina allaha alle subxaana wa tacaala yaquumu bihi alle wuxuu istaajiyaa maqaama riyaa'in boos ismaqashiis iyo wa sumcatin maqaama riyaa'in istus iyo wa sumcatin ismaqashiin buu istaajiyaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame xaakim baa filmustadar ku warinaya mujaladka afraad boqoyoafartaniyoabodoboraanina fi lkabiir mujaladka labaatanaad saddex boqoliyo sagaal wasaxaaxu lalbaaniyu fi saxiixa xadiiskan waxaynu ku soo marnay kitaabu lkabaa'ir ayaynu ku soo marnay macnaha looga jeedaana dhowr macno weeyo man akala bimuslimi uklatan faina allaha yudcimuhu milaha min jahannam ruuxii ruuxu mumina sababtii ku cuna ama wuu jaajuusay oo war buu ka sheegay ama intuu cadowgiisii yani ruuxan ciddii cadowga u ahayd intuu dhex tegay ayuu yani markaa u caayay oo uu wax ka sheegay wax ka sheegitaankaa darteed sababteeda ayaa marka xoolo lagu siiyey oo uu ku cunay ama ninkii madaxweynaha ahaa agtiisuu tegay markaasuu ammaanay ammaantaa haddii ilaahay kuu rayo u ammaanay darteed baa wax lagu siiyey ammaantaa u ammaanay darteed ayaa wax lagu siiyey macaanidaa dhowrkaabaa ku jirta halkan yani man qaama birajulin muslimin maqaama riyaa'in wa sumcatinna macaani dhowray culimmadu ku fasireen waxaynu niri ruuxii yacnii isagoo saaxiibkii moodayo suxbo iyo yacni markaas saaxiibtinimo iyo kalsooni ku qaba intuu soo kaxeeyo oo dad cadowgiisa u dhex keeno kadibna uu ku jeesjeeso maqaama riyain wa sumcatin asagana ilaahay subxaana watacaala khalqiga dhexdiisa inta la soo istaajiyo ba isagana maalinka qiyaamee lagu jeesjeesayaa liana aljasau min jinsi alcamal nebigu wuxuu idhi man akala ruuxii cuna bimuslimin ruux muslima sababtii uklatan cunitaan fa ina allaha alle subxaana watacaala yudcimuhu alla wuxuu quudinayaa shayga uu ku cunay adduunyada mid la midoo min jahannama jahanamo ka ahaaday baa la quudinaya waman kusiya ruuxii lagu aratiro birajulin bisababi rajulin nin sababtii oo muslimin muslima faina allaha alle subxaana watacaala yaksuuhu wuxuu huwinayaa min jahannama jahannama ayuu ka huwinayaa miliha wax la mida waman qaama ruuxii istaaga birajulin muslimin yani ruux muslima sababtii maqaama riyaain yani istus booskii iyo wasumcatin ismaqashiis faina allaha alle subxaanahu watacaala yaquumu bihi wuxuu soo joojiyaa maalinka qiyaame maqaama riyaa'in boos istus iyo wa sumcatin ismaqashiis soo joojiyaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun laa yajuusu min allacibi walmisaax baabun maa laa yajuusu min allacibi walmisaax wuxuu baabu yahay waxaan bannaanayn in lagu ciyaaro ama lagu kaftamo misaax iyo musaax intaba kitaabkii hore alshamaa'il almuxamadiya baynu kusoo faahfaahin qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana caasim bnu caliy wa caasim bnu caliy bnu caasim wa saduuq qaala xadaanii ibni abi dibin wa muxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi dibin alimaam can cabdilaahi bni saa'ib ibni yasiidin yani alkindi can abiihi yani yasiid saa'ib ibnu yasiid wuxuu ka warinayaa can jaddihi awowgii qaale wuxuu yidhi samictu rasuula lahi sal aleh wasalam baan maqlay yacnii yaquulu isagoo leh laa ya'hudu yaanu qaadanin axaduku midkiin waa khabar oo bimacnaa nahyi ah laa ya'hudu hadduu idiin qoray laa ya'hud yaanu qaadanin nusqooyinka qaarkood baa yacnii ma qaato axaduku midkiin waa khabaroo bimacnaa nahya mataaca saaxibihi saaxiibkii alaabtiisa laaciban isagoo ku ciyaaraya iyo walaa jaadan isagoo dhabnimo u qaadanayaba fa idaa akhada hadduu qaato axaduku midkiin casaa saaxibihi saaxiibkii ushiisa hadduu qaato falyaruddaha ilayhi ha u celiyo buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh aan kaftan geli karin ruux baa yani alaabtiisii meel dhigta mid kale wuxuu rabaa inuu ka argagixiyo ama cabaar uu ku ciyaaro alaabtiibuu ka qariyey marka ama ha ku kaftamayo ama dhab ahaan ha ahaatee de hadduu dhab ahaan uga qaato waa sariqo iyo tuugo laakiin isagoo ku kaftamayo oo ha orordo meelaha waxaa ka raadraadiyo ma bannaana buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa yaahud axadukum midkiin yaanu qaadin buu nebigu yidhi mataaca saaxibihi saaxiibkii alaabtiisa laaciban isagoo ku ciyaaraya walaa jaadan isagoo dhabnimo u qaadanaya faidaa ahada axadukum midkiin markuu qaato casaa saaxibihi saaxiibkii ushiisa markuu qaato falyarudaha ilayhi ha u celiyo buu yidhi nebigu salawaatu ulahi wasalaamu calayh abu daawuud baa ku warinaya tirmidina fi jaamicihi xaakim fi lmustadrak wdabraani wadaxaawiyu fii sharxi macaani alaasaar ayuu ku warinaya xasanahu alalbaaniyu fi lirwa mujaladka sideedaad haniyo toban qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun addaalu cala alkhayr addaalu midka tusiya cala alkhayri khayrka tusiya ka faacilihi midka sameeyey buu la mid yahay ruux baad khayr iyo wanaag tusisay adigoo khayrkii sameeyey baad la midta qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed bnu kasiir alcabdi min shuyuukhi اlbukhaari qaala ahbaranaa sufyaan aلthawri can ilacmash sulaymaan bn mihraan alacmash can abi camr الshaybani can abi mascuud alansaari cuqbata ibnu caamir qaala wuxuu yidhi jaaa rajulu nin baa yimi ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebigu u yimi faqaala wuxuu yidhi inii ubdica biya waa laygaadii tiray macnaha gaadiidkii uu haystay iyo safarka uu ku geli lahaay oo dhan baa laga kaxaysta dayib innii ubdica biya waa lay gaadiid tiray ee faxmilnii ixambaaroo gaadidiisii buu nebiga ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala nebigu wuxuu ajidu heli maayo walaakin i'ti fulaanan laakiin hebel u tag falacalahu waxaa an yaxmilaka inuu ku xambaaro faataahu waa u tegay ninkii saxaabiga ahaa faxamalahu faata nabiya sal alla aleh wasalam nebigu u tegay fa ahbarahu markaasuu warkii uga warramay faqaala wuxuu yidhi man dalla calaa khayrin ruuxii dadka khayr ka tusiya falahu wuxuu leeyahay milu ajri faacilihi mid ka sameeyey ajarkiisa oo kale wax la mida ah, ayuu leeyahay buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh qof baad khayr u sheegto waxaad tidhi war waxaa lagaaga ajarka uu yani sameeyey iyo camalka iyo cibaadada iyo daacada alle ugu dhawaaday ajarkeedii waxba laga nusqaamin maayo ilaahay laakiin deeqdiisa adigii camalka tusay waxaad yeelanaysaa maxay ajarkiisii mid lamidaad yeelanaysa bal waxaa ka sugan nabigeenna salawatulahi wasalaamu calayhi can jamcin min asaxaabana laga warinaya oo sahl sad sacd asaacidi abu mascuud albadri ibn mascuud iyo keyrkood laga warinaya inuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh addaalu cala alkhayri ka faacilihi ruuxa dadka khayrka tusiya wuxuu la mid yahay midkii khayrka sameeyo kale ayuu la mid yahay buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska abu daauud baa fii sunanihi ku warinaya tirmidina fii jaamicihi ayuu ku warinaya dabaraani fi lkabiir buu isaguna ku warinaya xaakim fi lmustadrak walbayhaqi wadaxaawi fi sharxi macaani اlaaaar qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu alcafwi wاsafxi can اnnaas wuxuu baabu yahay alcafwu dhaafitaankii la dhaafay yacnii la cafinayay iyo wasafxu dhaafitaankii la dhaafaya can innaasi dadka la dhaafayay oo gefka ay dadku kaa galaan aan laga aargoosanayn xadaana cabdulaahi ibnu cabdilwahaab abu muxamed albasri qaala xadaana khaalid bn xaaris khaalid ibnu xaaris aynu soo marnay in badan qaala xadaana shucbata ibn xajaaj alcataki can hishaam ibni saydin ibni anas anas ibni maalik baa awowo u ah can anas ibni maalikin awowgii wuxuu ka warinayaa ana yahuudiyatan haween yahuudiyada ayaa atat inabiya sal alla caleh wasalam nebigay u timi bishaati neef adhigay ula timi oo masmuumatin la sumeeyey neef la sumeeyey bay nebiga u keentay fa wuu cunay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh minha ay min ashaati neefkii adhigaha xaggiisuu ka cunay fa biha waa la keenay haweenaydii fa qiila waxaa loo yeedhi nebiga sal alla aleh wasalam alaa naqtuluha miyaanan dilayn wuxuu idhi maya famaa ziltu kamaan suulin baa anas ibnu maalik leeyahay acrifuhaa inaan garanayo suntii raadka ay ku yeelatay fii lahwaati rasuulillaahi sal allahu calayh wasalam nebi maxamed dalqadiisa iyo dhamxanagiisa raadkii ay ku yeelatay suntu kama suulin inaan garanayo nebigu marka waa cafiyey laakiin waa marxaladii hore bukhaari baa fii saxiixii ku warinayaimaam muslimna kitaabu salaam buu ku warinayaa yani wuxuu ku warinayaa raqamka afartan iyo shan abu daa'uudna fii sunanihi afarkunhan boqoliyo sideed buu ku warinaya waxaa laga qaadanayaa marka cafwiga iyo dhaafitaanka laakiin sida abu daa'uud fii sunani uu ku warinayo uu ku warinayo wuxuu leeyahay fa ahdat lahu hadiyatan yacni bikhaybara shaatun masliyatun samatha haween yahuudiyada waxay u hadiyaysay nebiga wakhtigii khaybar neef adhiya oo intay soo soshay oo soo dubtay sun ay soo dhexgelisay faakala rasuululahi sal alla aleh wasalam minha wa akala alqowmu nebiguna waxbuu ka cunay dadkii la fadhiyeyna way cuneen faqaala wuxuu yidhi irfacuu aydiyakum fainaha ahbaratnii annaha masmuuma war gacmihiinna kala baxaa kor uga qaad gacmaha a cunina jeenigana yani dhudhunkana wuxuu ii warramay inay soo sumaysay waa mucjisaadkii nebiga salawatu ulahi famaata bishr ibnu lbaraai bnu macruur suntii waxaa u dhintay dadkii nebiga wax la cunayay ninkaa bishr ibnu baraa ibnu macruur la yidhaahdo ayaa u dhintay alansaari faarsala ila alyahuudiyati haweenaydii yahuudiyadda ahayd buu nebigu u cidiray yani faqaal wuxuu yidhi maa xamalaki cala aladii sanacta aad samaysay oo inaad yani neef sumaysan aad ii keento maxaa kugu xambaaray ujeeddadaadiiyo dantaadu maxay ahayd qaalad waxay tidhi in kunta nebiyan laa yaduruk yuhuud miyaa khiyaamo laga waaya haddaad nebi tahay ku dhibi maayo oo malakul jibriil baaba waxyi kuugu keenayo waa laguu sheegi wain kunta malikan araxtu nnaasa haddaadse boqor tahay nin boqortooyo iyo madaxtinimo iyo xil iyo hoggaan doonayana dadkan kaaga raaxaynaya fa amara biha rasuulu ulahi sal allau aleh wasalam faqutilat nebigu amar buu ku bixiyey kadibna waa la dilay marka cafiga xadiiska hore maxaynu ku xambaaraynaa waa intii aanu yani bishir ibnu baraa ibnu macruur aanu u dhiman suntii ay ku sumaysay dilkan dambena maxaanu ku xambaaraynaa qisaas baa loo dilayo ninka ay dishay darteed baa loogu dilay qaala alimaam raximah llahu tacala xadaana muxamed ibnu salama albikindi qaala xadaana abu mucaawiya moxamed ibnu khasim adariir qaala xadaana hishaam ibnu curwata can wahb ibnu kaysaan qaala wuxuu yidhi samictu cabdallaahi bnu subayrin baan maqlay yaquulu isagoo leh cala almimbari mimbarka dushiisa isagoo kale hud ilcafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin ilahay baa nebigiisa wuxuu ku yidhi hud ilcafwa dhaafitaanka iyo cafwiga qaado waamur bilcurfi dadkana samaha iyo wanaagga far wa can iljaahiliina jaahiliintana iskaga jeeso qaal wuxuu yidhi ibnu subayr baa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa amara biha alle subxaana wa tacaala maanu amrin rasuulkiisa an tuukhada in la qaato maxaa la qaadanayaa alcurfu walmusaamaxa in la qaato ilaa min akhlaaqi nnaasi dadka akhlaaqdooda iyo dhaqankooda unbuu nebigu dalbay in cafwi iyo musaamaxo laga qaato wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la aakhudannaha waan qaadanayaa dhaafitaanka minhum xaggiinaan ka qaadanaya waanidin idin cafiyo waan idiin dambidhaafi maa saxibtum intaan idinla saaxiibo hogaanka iyo talada intaan idiin hayo ayib wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa amara alle ma farin biha rasuululahi sal allau aleh an tuukhada in la qaato ilaa min akhlaaqi innaas macnaha waxaa cafwiga iyo dhaafitaanka laga qaadanaya waa akhlaaqda iyo dabciga bini aadamka dhaqanka iyo akhlaaq xumada kaaga imanaysa ayaa loo dulqaadanaya waxaa la leeyahay markaa loo dulqaato waxa weeye waa dhaqanka xun ee bini aadamka ka imanaya xadiisku bukhaari baa fii saxiixihi kitaabu tafsiir ku warinaya laakiin badanaaba mucalliqiintani maanay arago maanay sheegsheegin axaadiiska takhriijiyey kitaabu tafsiir suurat lacraaf buu ku keenaya xadaana yaxya xadaana wakiic can hishaam bni curwata can abiih can cabdilaahi bni subayrin khudi lcafwa wa umira bilcurfi qaala wuxuu yidhi maa amara allahu yacni ilaahay maanu amrin ila fi akhlaaqi nnaas dadka akhlaaqdooda inuu cafwiyo dhaafitaanka qaato mooyaan wuxuu leeyahay waqaala cabdulaahi bnu baraad xadaana abu usama xamaad ibnu usama xadaana hishaam ibnu curwata can abiihi can cabdilahi bni subayr qaal wuxuu yidhi amara allaahu nebiyahu sal allah aleh wasalam ilaahay nebigiisa wuxuu faray an ya'huda alcafwa dhaafitaanka inuu qaato min akhlaaqi innaasi ow kama qaala intaasi bukhaari bay ku suganta waxaa marka la cafinayo waxa weeye bini aadamka mucaamalaadkooda iyo la dhaqankooda waxaa kaaga imaanaya wax ku xumeeya kaaga imaanaya yacnii marxaladaa marka qofka uu kugu gefay uu ku xumeeyey ee akhlaaq xumo iyo waxyaabo dhaqan xuma uu kugu sameeyey weeye marxaladda dulqaadka la raba maaha qofka sida soomaaligu marka uu mxuu ahaa wuxuu odhanaya haddaanan sabrin maxaa maxaan samaynaya sabir caalwaa baa la yidhaha kaasoo kale xadaana muxamed ibnu salaam albikindi qaala ahbarana muxamed ibnu fudayl ibnu qaswaan can lays bni abi sulaymin waa saduuqun fii nafsihi laakiin ikhtalada axaadiiu axaadiistiisii iyo dadkii kale axaadiistoodii baa isku dheehantay lama deliishado marka xadiiska waa la daciifiyaa ila fi lmutaabacaati wshawaahid can daus ibnu kaysaan can ibni cabaasin qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal allau aleh wasalam ay callimuu nnaasa min umuuri diinihim dadka bara buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh umuuraha diintooda bara wayasiruu fududeeyoo diintii u fududeeya walaa tucasiruu ha ku cuslaynina waidaa qadiba axadukum midkiin markuu cadhoodo falyaskut ha aamuso buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh hadduu cadhoodo ha aamuso oo warkii yaanu sii wadwadin ayib nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu leeyahay callimuu yacni callimuu nnaasa dadka bara wayasiruu dadka diintii u fududeeya taysiirtaas walaa tucasiruu dadka diinta ha ku cuslaynina waidaa qadiba axaduku midkiin markuu cadhoodo falyaskut ha aamuso diinteennu dee waa wasado taysiirta iyo fudaydinta diinta la fudaydinayaa maaha awaamirtii lagu amray inaad ka tagto taysiirta iyo fudaydku waxay udhexaysaa bayna alghuluwi wataqsiir bay udhexaysaa wakadalika jacalnaakum ummatan wasada litakunuu shuhadaa cala annaasi wayakuuna arasuulu calaykum shahiida ayb cadhaduna waxa weeye waa miftaaxa iyo furaha sharka weeye ruuxu markuu cadhoodo waxaa laga yaabaa tasarufaadka ka dhalanaya inuu yani markaa uu dabdin kari waayo ama naftiisa uu hanan kari waayo walidaalika ninbaa nebiga u yimi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaasuu wuxuu yidhi aciishu bihinna kelimaadaan ku ii sheeg walaa tugsir calaya faansa hana igu badinno marka aan hilmaamo nebigu wuxuu yidhi yani ijtanib alqadaba uma acaada calayhi qaala ijtanib alqadab haddana wuu ku celiyey wuxuu yidhi cadhada ka fogow ku yidhi nebigu salawatu ulahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi idaa qadiba arajulu faqaala acuudu billaah sakana qadabuhu hadduu acuudu billaah yidhahdo shaydaanka iska naaro cadhadiisii way xasilaysa waa marxalad labaad marxalada saddexaad ee nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh axaadiistiisa ku suganee nebigu uu noo tilmaamay ee cadhada iyadana lagula dhaqmayo yani waxaa ka mida nebigu salawaatulahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi hadduu midkiin cadhoodo haddii midkiin uu cadhoodo oo u yahay marka mid taagan u yahay buu nebigu yidhi salawaatulahi wasalaamu caleyh ha fadhiisto xaaladiisii hore ha bedelo buu nebigu yidhi salawatulahi wasalaamu caleyh xaaladiisii hore ha bedelo haddii cadhadii sidaa ay kaga tagtana waa sidii la doonayay hadday saa kaga tegi weydana nebigu wuxuu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayhi falyadajic dhinaca hau jiifsado ama xadiiska abu daa'uud fii sunani uu ku warinayay ah markuu ruuxu cadhooda ha weysaysto asagoo waa daciifkaasi ma sugnaa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadiiskaa hore waxaa warinaya imaamu axmed fii musnadihi buu ku warinaya mujaladka koowaad walimaamu shaafici fii musnadihi mujaladka koowaad safxada labaatanaad cabdurasaaqna fii musanafihi mujaladka koowaad saxahu lalbaniyu raximah llahu tacala fi saxiixa baabun ay hada baabun weeye alinbisaadu ila annaas wuxuu baabu yahay yacnii dadkii in loo furfurnaado oo weji furan iyo dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu sinaan qaala xadaana fuleyx ibnu sulaymaan fuleyx ibnu sulaymaan dacafahu ljamhuur yani wastadalla xadiiahu alimaam albukhaariyu wa muslim inkastoo la axaadiista bukhaari uu ka wariyo intiqaabuu ku sameeyey qaala xadaana hilaal ibnu caliyi can cadaa qaale wuxuu yidhi laqiitu waxaan la kulmay cabdulaahi bni camrin ibni alcaas cabdulahi bni camr ibni caas baan la kulmay faqultu waxaan idhi akhbirnii iiga waran an sifati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama fi towraa nebi maxamed tilmaantiisii towraad uu ku lahaa bal ii sheeg faqaala wuxuu yidhi ajal nacam haa waan sheegi ajal waxay la macno tahay waa bimili nacam oo kale laakiin waxay dheer tahay wa tasdiiqan lilkhabari wa iclaaman lilmustakbiri wa wacdan lidaalibi yabooh baa ku jira waan kuu sheegi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye innahu nebigu la mawsuufun mid ku sifaysan oo ku tilmaaman buu ahaa fi towraati towraad dhexdeeda bibacdi sifatihi sifadiisa barhkeed filqur'aani qur-aanka dhexdiisa uu ku tilmaaman uu ku barhkeed buu ku tilmaanaa towreed yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashira wanadiira wadaaciyan ila allahi biidnihi wasiraajan muniira yaa ayuha nabiyu nebiganow inaa anagu arsalnaaka waanu ku dirnay shaahidan xaalatahay mid dadka ku markhaati kacay wa mubashiran mid bishaaraynayo bishaaro xambaarsan ciddii ku raacda janno ugu bishaaraynaya wanadiiran mid digaya xaala tahay wa xirsan mid ilaalinayo xifdinayo xaalatay lilummiyiina ummiyiinta waa bulshadii carbeed waa nisbatan ilaa ummihim hooyadood baa loo nisbeeyo waa qofkan waxna qorin waxna akhriyin baa waxaa la yidhahdaa ummi la yidhaha marka nimankan ummiyiinta ayaad ilaalinaysa sababtaada lagu ilaalinaya anta cabdii adigu addoonkaygii baa tahay iyo wa rasuulii rasuulkaygii baa tahay almutawakila tala saartan kugu magacaabay midkii ilaahay ku kalsoonaa ee tala saaranaya de waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbu wuxuu ilahay tala saarta alle ku filanya laysa bifadin yani mid qallafsan maaha walaa qaliidin midka kan maaha wala sakhaabin fi laswaaqi suuqyada midka qayliyana maaha dhaqanka wanaagsani wuxuu keenayaa ruuxu inaanu suuqyada aanu ka qaylin waa asluub ilaahay nebi moxamed salawatulahi wasalaamu aleyh tilmaamihii uu siiyey ka mida iyagoo qaylinaya xisaab wata oo sheeko iyo warwada wada bay masaajidka xataa soo gelayaan beytka ilaah walaa yadfacu yani ma riixo bisayi'ati sayi'adii kuma difaaco asayi'ata xumaan yani xumaantii xumaan kagama abaalgudo nabigu salawaat ullahi wasalaamu caleyh walaakin laakiinse yacfuu wuu cafiyaa wayaqfiru wuuna dhaafaa walan yaqbidahu allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala oofsan maayo nebi maxamed xataa yuqiima bihi xataa yuqiima uu ku toosiyo bihi ay binabiyi sal alla caleh wasalam nebiga uu ku toosiyo almillata milladii iyo diintii alcawjaa'a la qalloociyey yani diintii la qalluuciy waa miladii nebi ibraahim salawatulahi wasalaamu caleyh carabta waxay haysteen diintii nebi ibraahim baqaayaadkeedii bay wax ka haysteen laakiin waxay geliyeen maxay taxriif bay geliyeen way qalluuciyeen xataa yuqiima ilaa uu toosiya bihi binnabiyi sal alla aleh wasalam almilata alcawjaa milada iyo diinta la qalluuciyey waa diintii nebi ibraahim salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bian yaquuluu maxay ku toosinayaan bian yaquuluu inay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah oo wayaftaxu ay furaan biha ay bi haadihi lkelima kelmadda tawxiidka ay ku furaan acyunan indho oo cumyan dam ah indhola'aan ah. iyo wa aadaanan oo summan yacni markaa dhegabeel ah iyo wa quluuban quluub iyo laabo hulfan qafilan in kelmadda tawxiidka lagu furo qalbigoodana ilaahay subxaana watacaala iimaanka uu u hibeeyo kadibna iimaankii uu anfaco xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya aqamka imaam axmedna fii musnadihi mujaladka labaad walbayhaqi fii sunan mujaladka toddobaadwuxuuna tilmaamaya xadiisku sifaadka iyo tilmaamaha nebi moxamed salawaatu ulahi wasalaamu caleyh qaybo ka mida shabaa'il lmuxamadiya waalkhasaa'il almustafawiya baynu ku soo marnay tilmaamaha nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadaana cabdulaahi bnu saalix katib leys qaala xadaanii cabdilcasiis ibnu salma ibnu maajishuun can hilaali bni abi hilaalin hilaal ibni abi hilaal in badan baynu isagana soo marnay can cadaa ibni yasaar can cabdilaahi bni camrin qaala wuxuu yidhi ina haadihi alaaya aayaddan iyada allatii taasoo fi lqur'aani qur yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiira yacnii kaanat waxay ahayd saabitun fi tawraati towraat mid ku sugan naxwahu mid iyada la mida ama fi tawraati towraad dhexdeeday ahayd naxwahu mid la mida xadiisku markaa waa saxiixo waa yani riwaayadii hore ayaa lagu saxiix yeelaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana isxaaq ibnu lcalaa wa isxaaq ibnu ibraahim ibn اlcla wa saduuqun lahu awham qala xadaana camar ibnu xaaris ibnu daxaak yani waa maqbuul qaala wuxuu yidhi xadaanii cabdulaahi ibnu salim alashcari waa yani fiihi abu yusuf waxaa ku jira xoogaa liina ku jira can muxamed huwa bnu lwaliid azubaydi can ibni jaabirin yaxya ibnu jaabir huwa yaxya ibnu jaabir ibni cabdiraxmaan ibni jubayr ibni nufayr xadisahu wuxuu sheegay ana abaahu aabbihi oo jubayr ibnu nufayra xadisahu inuu u sheegay anahu samica mucaawiyata mucaawiya ibnu abi sufyaan inuu ka maqlay yaquulu isagoo leh samictu min anabiyi sal allah caleyh wasalam nebi maxamed waxaan ka maqlay kalaaman baan ka maqlay nafacani allaahu bihi ilaahay uu igu anfacay subxaana wa tacaala kelmad baa nabi maxamed ka maqlay alla uu igu anfacay oo aan dhaqangeliyey ayib samictuhu waxaan maqlay nebiga yaquulu isagoo leh qaal wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilah waxaan ka maqlay yaquulu isagoo leh innaka adugu ida tabacta markaad raacdo arriibata yacni shakiga iyo danniga markaad raacraacdo arriiba riwaayo kale fasirayso waa cawraati nnaasi dadka cawraadkooda iyo ceebahooda iyo galdalooladooda markaad raacraacdo afsadtahum waad fasahaadinaysaa fa innii anugu marka laa attabicu raaci maayo arriibata yacni waxyaabaha shakiga iyo danniga dadka cawraadkooda fiihim dhexdooda yani markaa fa ufsidhum aan fasahaadiyo riwaayada abu daawuud fii sunani uu ku warinayo abu yaclana fii musnadihi can mucaawiya samictu rasuul lahi sal allau aleh wasalam yaquulu innaka ida tabacta cawraati innaas dadka cawraadkooda iyo ceebahooda haddaad raacraacdo yacni afsadtahum waad fasahaadinaysaa aw kita tufsidhum ama waxaad u dhowaanaysaa inaad fasahaadiso abu dardaaba marka wuxuu leeyahay yani qaala abu dardaaba wuxuu idhi kelimatun samicahaa mucaawiyatu nafaca allahu tacaala biha waa kelmad mucaawiya uu maqlay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku anfacay dabaraani baa fi lkabiir ku warinaya mujaladka sagaalaad saxaxu lalbaaniyu fi taqriiji sunna libni abilcaasim raqamka waxaa looga jeedaa macnuhu muxuu yahay marka dadka haddii ceebahooda aad daba gasho waad fasahaadinaysaa haddaad danni iyo malaxun aad u qaadana qalbigaagii waxaa gaadhaya maxay dhaawac baa gaadhaya dhaawac baa gaadhaya hebel baa saa ku lahaa hebel baa saa ku lahaa hebel waxaasuu ku ku yidhi haddii lagaaga soo sheego qalbigaagii waxaa gelaya marka uurxumo aad u qaaddo maxay qofkii aad u qaaddo marka ceebahooda iyo cawraadkoodana isku mashquulin maayo danni yacni ruux aan u qaadayna yacni markaa waxba ka soo qaadi maayo ayuu leeyahay kelmadaasaa ilaahay ugu anfacay marka mucaawiya wuxuu ahaa nin xaliima oo aad iyo aad u dulqaad badan qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu cubayd muxamed ibnu cubayd qaala xadaana xaatim ibnu ismaaciil can mucaawiyata ibni musarid ninkani waa fiihi dacfun waa nin yani markaa mucaawiya ibnu musarid culimada qaarkeedna ay majhuul ku tilmaameen can abiihi cabdiraxmaan ibnu yasaar qaal wuxuu yidhi samictu abaa hurayrata abaa hurayraan maqlay yaquulu isagoo leh samica udunaaya haataani samica waxaa maqlay udunaaya labadayda dhegood haataani oo kuwana ayaa maqlay wa basara caynaaya haataani labadayda indhood oo kuwanina way arkeen maxay arkeen rasuululahi sal alla aleh rasuulka ilaahay oo ahada biyadayhi labadiisa gacmood ku qabtay jamiican dhammaantood bikafay alxasani aw ilxusayni salawaat ullaahi calayhima rasuulka ila labadiisa gacmood isugu geeyey labadii gacmoodee xasan ama xuseen buu labada gacmood qabtay nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh isagoo saa u jiif wuxuu soo saaray lugihiisa marka kor kor saasuu lahaa nebigu wuu ciyaarsiinay ayib waqadamayhi yani waqadamay xasan xasan labadiisa lugoodna calaa qadami rasuulilahi sal alla aleh wasalam labadii lugood ee rasuulka uu saaray warasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahina yaquulu wuxuu leeya irqa kor soo kor soo fuul buu leeya nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh qaal wuxuu faraqa alqulaamu yacnii wiilkii yaraabaa koray xataa wadaca ilaa uu qadamayhi labadiisa lugood calaa sadri rasuulilahi sal alla aleh wasalam nebiga ilaahay xabadkiisa nebigu waa jiifaa soo kor lugaha la soo qabtay uu soo koray ilaa nebiga xabadkiisa uu ku istaagay wiilkii yaraa uma qaala rasuulu lahi sal aleh waslam rasuulku ilahi wuxuu yidhi iftax faaka afkaaga fur ah wa inaga carruurta ku nidhaahna ah yani iftax afaaka afkaaga fur uma qabalahu afkuu ka dhunkaday nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma qaala wuxuu yidhi allaahuma axibahu fa innii uxibuh ilaahay ou jeclow xasan jeclow aniguna waan jeclahay wuu nebigu yidhi riwaayadan allaahuma axibahu fa inii uxibuhu shawaahid badanoo yani fi sunani wa fi saxiixayn ayay markaa leedahay laakiin xadiiska waxaa ku jira ninka la mucaawiya yani ibnu musarid ayaa ku jira waana daciif fi ladabi lmufrad ibn abi shayba fi lmusanaf ayuu isaguna ku warinayaa mujaladka lixaad qaala imaamu raximah llahu tacaala baabu tamasumi wuxuu baab yahay atabasumi muusoodka ama dhoolla caddaynta ruuxu markuu qoslayo inaan gowsihiisu muuqan laakiin u muusoodoo dhoolla caddeeyo waana kitaabkii horeynu ku soo marnay kaana akaru daxiki nabiyi sal alla aleh wasalam muxuu ahaa atabasum xadaana caliy bn cabdilaahi qaala xadaana sufyaan caliy bn lmadiini xadaana sufyaan sufyaan ibnu cuyayna can ismaaciil bn alaxmusi can qays bni xaasimin ataabiciy aljaliil qaal wuxuu yidhi samictu jariiran jariir ibnu cabdilaahi albajali baan la kulmay yaquulu isagoo leh maa ra'aanii rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay ma arag mundu aslamtu laga soo bilaabo intii aan islaamay ilaa tabasama wuu ii dhoolla cadaynayay fii wajhi wejigayga yanii nebigu salawaatu ulahi wasalaamu calayhi muddadii aan islaamay soo bilaabo yani wejigiisuna waa ii furnaa waana ii dhowlcadaynaya wa qaala wuxuu yidhi yani markaa wa qaala rasuulu lahi rasuulka ila wuxuu yidhi saxaabada ku yidhi isla sanadkii hore ku warinaya marka wuu soo gaabsaday wa qaala rasuulu lahi sal rasuulka ilah wuxuu yadkhulu fii hada albaabi albaabkan waxaa idinka soo gelaya buu nebigu yidhi salawatu ulahi wasalaamu calayh rajulu nin baa idinka soo gelaya min khayri di yamanin reer yamaneed midka ugu khayrka badan ah reer yamaneed midka ugu khayr badan ragga ugu khayr badan nin ka mida ayaa albaabkan idinka soo geli doona calaa wejhii wejigiisa waxaa ahaaday buu nebigu yidhi salawatuulahi wasalaamu calayh masxatu malakin yacnii malag masiixitaankiibaa ahaaday farihii malagga iyo taabashadiibaa wejigiisa ku yaala gacantii malagga raadkeediibaa ku yaalla nebigu wuxuu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh calaa wejhi wejigiisa waxaa ahaaday masxatu malakin yacnii malag masixitaankiiba ahaaday saxaabadii way fiiriyeen bal ninkaa nebigu ammaanta intaa leeg uu sheegayo waa kuma fa dakhala jariirun jariir soo galay xadiiska nasaai baa fii sunanihi ku warinayo yani fi sunani kubra tirmidina fii jaamicihi ibn abi shayba fi lmusanaf mujaladka lixaad saxahu alalbaaniyu fi saxiixa raqamka marka jariir ibnu cabdilaahi albajali yani wuxuu ahaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dadkii gadaal ka soo islaamay aslama sanat alwufuudi sanadkii sagaalaad meelahaasuu soo islaamay waa ninkii uu nebigu ku lahaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xajat lwadaac uu ku lahaa istansit innaasa dadka ii aamusi aan fariintayda gaadhsiiya ayib waa ninkii uu nebigu ku yidhi yani ma iiga raaxaynaysaa halmuriixi min dilkhalasa sananka dilkhalasa la yidhaahdo sanamkaas ma iiga raaxaynaysa fa nafara ilayhi min hamsiina wa miatu farisiin boqoliyo konton fardoolaya ayuu la baxay sanamkiina waa soo burburiyey wa qatala man wajadahu cindahu nabiga markaa waa loo warramay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa u duceeyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka ayib waxyaabihii nebigu ugu duceeyey waxaa ka ahaa inuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh allaahuma sabithu wajcalhu haadiyan mahdiya wuxuu rasuulka ilaahayow nin dheer oo qurux badan oo xoog weyn buu ah sanamka yani sanamkaas anigaa kaaga raaxaynayo waad ka nasanaysaae laakiin waxaad iyo ilaahay subxaana wa tacaala iiga baridaa fardahan ka dhacaa inaan faraska ku sugnaado nebigu wuxuu yidhi allaahuma sabithu wajcalhu haadiyan mahdiya yani riwaayada yani markaa qilcen siday tilmaamayso qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana axmed ibnu ciisa yani alxasaan qaala xadaana cabdulaahi bn wahb almisri alqurashi mowlaahu ahbaranaa camr bn xaaris yani waa iqa ana abaa nadar waa salim ibnu umaya abaa nadar qaala xadaanaa yani xadasahu waxaa u warramay can sulaymaan ibnu yasaar sulaymaan ibnu yasaar abu ayub alhilaali yani min fuqahaai sabca axadu fuqahaai sabca min ahli lmadiina can caaisha sawji nabiyi sal alla aleh wasalam caaisho oo xaaskii nebiga ahayd waxaa laga wariyey yacnii qaalad waxay tidhi maa ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam daaxikan qad maan arag nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo qoslaya weligii riwaayada kale saxiixaynkaa tilmaamayso waxay leedahay yacnii daaxikan mustajmican yacnii mustajmican daxika isagoo qosol ka buuxsaday oo markaa gowsihiisu ay muuqanayaan xataa araa ilaa aan ka arko minhu min anabiyi sal alla aleh wasalam nebiga xaggiisa lahwaatihi dhemxanagiisa ilaa aan ka arko inamaa kaana wuxuu ahaa nebigu yatabasamu mid dhoolla caddeeyuu ah waa muusoon jiray nebigu qaalad waxay tidhi wa kaana wuxuuaa nebigu idaa ra'aa arko hayman daruur markuu arko aw riixan ama dabayl marku arko curifa fii wajhi wejigiisaa laga garanayay maxaa laga garanayay curifa fii wajhi alkaraahiya inuu necbaysanayo ayaa laga garanaya faqaalad waxay tidhi yaa rasuulalah rasuulka ilaahayow ina annaasa dadku idaa ra'w alqayma daruurta markay arkaan farixuu way ku farxaan rajaa'an iyagoo rajaynaya an yakuuna fiihi almadaru inay roob daruurtani roob ay xambaarsantaho roob wado oo roobkii u ahaanayo iyagoo rajaynaya ayay ku farxaan laakiin adigu kuma farxdin waaraaka waxaan ku arkay ida ra'aytahu markaad aragto daruurta aad aragto yacnii curifat fii wejhika wejigaaga waxaa laga gartaa alkaraahatu necbaysi aad necbaysanayso faqaala wuxuu idhi yaa caaishatu maa yu'amminunii caaishaay maxaa iga aamin dhigaya an yakuuna inuu yahay daruurta dhexdeeda fiihi cadaabun cadaabki inuu ku sugan yahay udiba waa lagu cadaabay qowmun qoom baa lagu cadaabay biriixi dabayl baa lagu cadaabay waqad ra'a alqowm waqad ra'aa wuu arkay qowmun qom alcadaaba cadaabkii buu arkay faqaaluu waxay yidhahdeen haadaa caaridun mumdiruna kani waa daruur waa mid soo bambaxsan oo na roobaynayo markaa raxmad iyo naxariis wata ilaahay baa wuxuu yidhi subxaana wa tacaala falama ra'owhu caaridan mustaqbila wdiyatihim qaaluu hada caaridun mumdiruna bal huwa ma stacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim baa la yidhi subxana wa tacaala in daruur iyo raxmad ilaahay uu idinku deeqay ay noqoto iska daaye waa cadaabkii aad degdegsanayseen waxaana daruurtan yani dabayshan dhexdeeda ku jira cadaab xanuun kulul baa ku jira xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaamu muslimna kitaabu listisqa raqabka lixiyo tobnaad abu daa'uudna fii sunanihi buu ku warinaya wuxuu nebigu noo jideeyey salawaatullahi wasalaamu caleyh marka aan dabaylaha aragno inaan dabaysha yacni sharkeedana ilaahay ka magan galno khayrka ay wadana ilaahay aan weydiisanno subxaana wa tacala allahuma innii asaluka khayraha wa khayra maa fiiha wa khayra maa ursilta bihi wa acuudu bika min shariha wa shara maa fiiha wa shara maa ursilta bihi xadiiska imaamu muslim fii saxiixi uu ku qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana sulaymaan ibnu daa'uud abu rabiic qaala xadaana ismaaciil ibnu zakariya qaala xadaana aburaja yani aburaja waa muxamed ibnu cabdillaahi laysa bihi ba'sun can burad waa burad ibnu sinaan ashaami abulcalaa waa mukhtalafun fiih can makxuula dimishqi ashaami can waasilata ibn اlasqaci can abi hurayrata can اnabiy sal اlla alيh waslm qaal qaala nebiyu sal اlla alيh waslm nebigu wuxuu yihi aqila daxika qosolka yarayso buu yidhi nebigu salawaatuulahi wasalaamu calayh fa inna karata daxiki qosolka faraha badani tumiitu wuxuu dilaa alqalba qalbiguu dilaa buu nebigu yidhi salawatulahi wasalaamu caleyh haddaad qosol badan waa ruux qalbigiisu engegan yahay marka qosolka yarayso buu nebigu qosolka badani wuxuu dilaa qalbiguu dilaa riwaayo kale nebigu wuxuu leeyahy salawatulahi kun warican yani xadiiskan laftiisu yani inta maxalushaahidka unbuu shiiku ka soo qaatay inta uu ka dheeraa oo nebigu wuxuu idhi kun warican takun acbad annaas xalaalmiirad noqo dadka ka ugu cibaado badan baad noqonaysa wa kun qanican takun ashkara annaas wixii ilaahay kuugu deeqe kuu hibeeyey mid ku qancan noqo dadka ka ugu shukriga badan baad noqonaysaa wati ila naasi alladii tuxibu an yu'ta ilayk dadkana ula kaalay waxaad jeceshahay in lagula yimaado takun mumina mumin baad noqonaysa maxaad jeceshahay adigu in lagula yimaado in lagu qadariyo in lagu xurmeeyo in lagaa dambeeyo inaan tacadi iyo xadgudub lagugu samaynin inaan sharaftaada iyo karaamadaada meel lagaga dhicin wa'ti ila naasi alladii yuxibu an yu'ta ilayh yani buu nebigu yidhi salawatulahi wasalam takun mumina wa axsin mujaawarata man jaawaraka takun muslima wa aqila daxika faina karata dadka aad la dersaysana dersnimadooda hagaaji buu nebigu yidhi salawatu ulahi wasalaamu caleyh qaala alimaamu raximah llahu tacala xadaana muxamed ibnu bashaar xadiiska hore tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya ibnu maaja fii sunanihi ayuu ku warinaya xasanahu lalbaaniyu fi axiixa wamishkaat lmasaabiix qaala xadaana abubakr alxanafi abubakr alxanafi waa cabdilkariim ibn cabdilmajiid albasri iqatun qaala xadaana cabdlxamiid ibnu jacfar cabdilxamiid ibnu jacfar waa mukhtalafun fiihi laakiin waa saduuq maxalu sidqi bayra can abi ibraahim bni cabdillaahi abi ibraahim bn cabdilaahi wa iqatun kaiiru lxadiis can abi hurayrata can nabiyi sal alla aleh wasalam qaal wuxuu yidhi laa tuksiruu habadinina addaxika qosolka habadinina buu nebigu yidhi fa ina kasrat adaxiki qosolka faraha badani tumitu wuxuu dilaa alqalba qalbiga ayuu dilaa buu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh dikriga ruuxuu ilaahay subxaana watacaala u xuso carabkiisu uu xuska qalbiga wuxuu ku sameeyaa saamayn iyo khushuuc buu ku sameeyaa laakiin qosolkan faraha badan iyo laqwiguna waxay qofka ku sameeyaan yani markaa qalbigiisa saamayn qalbiga engejiyaan ibnu maaja afarkunqoaaaasaxiixada anqoyooaqamka qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil tabudaki qala xadaana rabiic ibnu muslim abubakr albasri xadaana muxamed ibnu ziyaadin can abi hurayra qaala wuxuu yihi kharaja nabiyu sal alla aleh wasalam nebigaa soo baxay calaa rahdin jamaaco ayuu dushood ku soo baxay min asxaabihi asxaabtiisa ka mida yadxakuuna xaalay qoslayaan wayataxadasuuna xaalay sheekaysanayaan ayagoo qoslaya oo sheekaysanayo adduunya ka sheekaysanaya faqaala wuxuu yihi waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclama waxaan ogahay waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ii ogeysiiyey ee qayb ahaan uu iigu sheegay ee cadaabkiisa iyo cuquubada ilaahay agtiisa iyo cadho ilaahay waxa jira la daxiktum qaliilan wax yar baad qosli lahaydeen wala bakaytum kaiiran wax fara badanna waad ooyi lahaydeen uma insarafa waa ka gadoomay nimankii kelmada iyo fadhiinta iyo dhambaalka markuu gaadhsiiyey ayuu ka gadoomay wa abkal qowma qoomkiina waa ka oohiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markii loo sheegay waa wada ilmeeyeen hoos bay saxaabadu u foorarsadeen ilaa sida riwaayad kale markay tilmaamayso yacni iyagoo hiinraagaya uu ka tegay nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh wa awxa allaahu ilayhi ilaahay baa wuxuu waxyooday yaa muxamado muxamedow sal alla aleh lima tuqanidu maxaad u quusinaysaa cibaadii addoommahayga maxaad naxariistayda uga quusinaysa farajaca nebiyu sal alla aleh wasalam waa soo laabtay faqaal wuxuu yidhi abshiruu bishaaraysta raxmadda ilaahay iyo naxariistiisa ku yididiisha wasadiduu toosnaada cibaadada iyo daacada iyo hadyigii nebi maxamed ku toosnaada waqaaribuu dhodhoweeya wixii laydinku faral yeelay la wada iman kari maysaani ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu ibnu xibbaan baa fii saxiixii ku warinaya mujaladka labaad buu ku warinaya wa saxaxu alalbaaniyu fi saxiixa nebiga marka waxaa lagu yidhi yaa muxamedu lima tuqanidu cibaadii addoommahayga maxaad u quusinaysaa baa lagu yidhi xaaladda marka ruuxa muslimkaah waxaa la rabaa inay udhaxayso bayna alraja waalkhawf qur-aankana saasaad ku arkaysa nabi cibaadii anii ana alqafuur raxiim maxaa laga dambaysiiyey wa ana cadaabii huwa alcadaabu alliim ina rabbaka laduu maqfiratin waduu ciqaabin aliim ina badsha rabbika lashadiid inahu huwa yubdiu wa yuciid qur-aanku saasuu hadla laakiin marxaladda ruuxu adduunka uu gebagabaynayo ruuxa muslimka ahi wuxuu badinayaa dhanka rajada ayuu badinaya dhanka rajaduu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waata uu yidhi laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billaah midkiin yaanu dhimanin ilaa inuu ilaahay malaha uu ka malaysanayo uu hagaajiyo mooye xadiiska imaam muslimkii saxiixii uu ku marka waxay udhexaysaa xadiiskan marka wuxuu leeyahay nebigu abshiruu wasadiduu waqaaribuu xadiis kalena wuxuu nebigu ku yidhi alqasda alqasda tabluqu dhexdhexaadka dhexdhexaadnimada ogaada buu nebigu yidhi salawatulahi wasalaamu caleyh waxaa la rabaa inuu qofku udhexeeyo yani bayna alifraadi waltafriid inuu diintii ku dhaqankeedii uu ka gaabiyo iyo inuu xadgudbo nebigu wuxuu leeyay iyaakum walquluwa fi ddiin fa inama ahlaka man kana qablakum alquluw fi ddiin uu nebigu yidhi sal allah aleh wasalam qaala alimaamu raximah wuxuu leeyahy nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun ida aqbala aqbala jamiican wa ida adbara adbara jamiican wuxuu baabu yahay idaa aqbala hadduu soo qaabilo nebigu aqbala jamiican dhammaantii wuu soo wada jeesanayay waidaa adbara hadduu daba jeediyana adbara jamiican dhammaantii yani wuu daba jeedinaya dadka kama eegi jira shamaa'il almuxamadiya walkhasaa'il almustafuuyaaynu ku soo marnay hadduu dadka soo qaabilayana si toosuu nebigu u soo qaabilayay hadduu jeestana si toosuu u jeesanayay nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh oo maxaa looga jeedaa macnahaas nebigu khiyaamo ma aqoon markii nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh cabdullahi bnu sarxi loo keenay oo cusmaan ibnu cafaan uu keenay oo la yidhi beeco rasuulka ilaahay oo gacantuu ka laabta markaasaa mar labaadkii uu soo taagay markaasuu gacanta ka laabta wuxuu nabigu saxaabada ku yidhi markii saddexaad alaysa minkum rajulun rashiid nin caqli badan oo aniga yacnii afcaashaydii intuu wax ka fahmo ninkan dila idinkuma jiro miyaa waxay yidhaahdeen hallaa ow maata ilayh maad noo ishaartid maa kaana linabiyin an yakuuna lahu khaa'inat lacyun nebi uma habboona inuu il khiyaamadeed iljabis iyo shaqadaas waa shaqa weyn maaha shaqo nebi maaha xadaana bishr bnu muxamed almarwasi raawiyatu cabdillaahi qaala ahbaranaa abdulaahi cabdulaahi man cabdulaahi bnu mubaarak qaala ahbaranaa usama ibnu sayidin qaala ahbaranii muusa ibnu muslim mowla ibnati qaaridin can abi hurayra anahu abu hurayra rubama xadasa can nabiy sal allah aleh wasalam inuu nebi maxamed ka sheekeeyo ayaa la arkaa fayaquul wuxuu odhanayay xadaniihi waxaa ii warramay oo xadiiska warkaa ii sheegay ahdabu shufratayn yacnii midkii xirribaha waaweynaa shufrada waxaa la yidhaahdaa timaha yacnii indhaha ka baxa baalashooda innagu soomaali ahaan waxaynu u kuwan sunniyaha aynu u naqaanana carabi ahaan waxaa loo yaqaanaa xaaji baa loo yaqaan hamaailkeenu kusoo mar marka wuxuu ku ammaanayaa ahdabu yani ashufratayn midkii xerribaha waaweynaa timaha xerribaha timuhu inay waaweyn yihiin waa qurux laakiin maxaa ceeba foolxumada maxaa ka mida ah? indhaha muruxsan soo maa indhaha muruxsan marka nebigu ku ammaanaya abyadulkashxayni labada dhinac midkii cadcadaana wuu ii warramay kashciga waxaa la yidhaahdaa halkaa dhinaca ma jiro yani nebiga salawatullahi wasalam aleh dee wakhtigiisii laba go' baa la qaadanayay marka xataa nebigu markuu sujuudo waxaa la arkayey fii bayaadi ibdi kilkiladiisa caddaanteedaa la arkay marka abyadulkashxayni labada dhinac midkii cadcadaabaa ii warramay idaa aqbala markuu soo qaabilayo nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh aqbala jamiican dhammaan wuu soo wada jeesanayay waidaa adbara markuu yani jeesanayo nebiguna adbara jamiican dhammaantii wuu wada jeesanayo lam taraa caynun ili ma arag mid nebi maxamed la mida sal alla walan taraahu mana arki doonto indhuhu nebi maxamed wax la mida salawaatu ullahi wasalaamu caleyh arag xagga quruxda muqaalka dabciga deganaanshaha nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh sabirka waxaa ilaahay ugu deeqa markii nabiga la diyaarinayeyna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wax kastoo bini aadamku ceeb ay u yaqaaniin nebiga waa laga ilaaliyey abuurkiisii baa la qurxiyey khuluqiisi iyo ahlaaqdiisi iyo dabeecadiisiina waa la qurxiyey nebiga salawatulahi wasalaamu caleyh imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya mujalladka labaad afar afartan iyo sideed raqamka ah saxaahu alalbaaniyu fi saxiixa saddex qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun almustashaaru mu'taman ruuxa lala tashaday waa la aaminay waxaa lala tashaday waa la aaminay xadaana aadam ibnu iyaas alcasqalaani qaala xadaana shaybaan ibnu cabdiraxmaan abu mucaawiya qaala xadaana cabdilmalik ibnu cumayrin cabdilmalik ibnu cumayr ibnu suwayd abu camr almacruuf bilqibdi yani waa nin yani markaas iqa ah can salamta bni cabdiraxmaan ibni cawf azuhri can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu sal alla aleh wasalam liabilhaysam wuxuu nebigu ku yidhi salawaatu ulahi wasalaamu caleyh abilhaysam ibni tayhaan waxaynu ku soo marnay shamaa'il almuxamadiya ayaynu xadiiskan ku soo marnay saddex boqol iyo konton iyo lix raqamka isagoo intan ka ninka wuxuu nabigu ku yidhi hal laka ma kuu sugnaaday khaadimun shaqaale ma kuu sugnaaday qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi faidaa ataana markuu noo yimaado sabyun qafaal markuu noo yimaado faatinaa noo kaalay wax maxaabiisa oo iyo addoommo lasoo qafaashay markay noo yimaadaan noo kaalay fa uutiya nebiyu sal alla aleh wasalam waxaa loo keenay bira'sayni laba madax baa loo keenay laba addoon baa loo keenay oo laysa macahumaa saalisun oo mid saddexaad la socon fa ataahu waa u yimi abulhaysan baa u yimi nebiga faqaala nebiyu sal alla aleh waslem ikhtar dooro minhumaa labadooda mid ka dooro buu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahi ikhtar lii ii adigu ii rasuulka ilaahayow faqaala nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu yidhi ina almustashaara midka lala tashaday mu'tamanun mid la aaminay weeye hud haadaa midkan qaado fa innii ra'aytuhu waxaan arkay yusallii isagoo tukanayaan arkay wastawsii bihi khayran khayrka iyo wanaagga iyo samahana u dardaaran maxalshaahidku waxa weeye ikhtarlii ii door markuu nebigu yidhi salawatullahi wasalamu caley nebigu uu ku yidhi adiga ii door wuxuu nebigu yidhi ina almustashaara mu'taman ruuxa mustashaarkee lala tashaday waa la marka ama madaxweyne la taliyo ha ahaado ama nin ganacsada ah la taliyo iyo xoghayn ha ahaado ama nin caalim iyo culimo yani markaas xoghayn iyo markaa dadka u dhowdhow ee aqraantiisa talada uu ka qaato ha noqdo waxaa la doonayaa ruuxa mustashaarka ahi waa la aaminay ruuxa uu la talinayo samaha iyo wanaagga inuu u sheego xumaha iyo gefkana uu uga nasiixeeyo ayaa la doonaya xadiiska isagoo intaan ka dheer baynu soo marnay wuxuu nebigu yidhi salawatulahi wasalam aleyh hud haada midkan qaado fa innii ra'aytu waxaan arkay yusallii isagoo tukanaya wastawsii bihi khayran khayrna u dardaaran faqaalat imraatuhu haweenaydiisiibaa waxay tidhi maa anta adigu ma tihid bibaaliqin mid gaadhaya maa qaala fiihi nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi ilaa an tuctiqahu inaad xorayso mooyaane abulhaysam markuu gurigii ku laabtay wasiirkii arrimaha gudaha iyo xaaskiisii buu taladii u bandhigay waxay ku tiri maa anta adigu ma bibaaliqin mid gaadhaya maa qaala fiihi nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi wastawsi bihi khayrana ah ilaa an tuctiqahu inaad xorayso mooyaane qaala wuxuu yidhi fa huwa catiiqun xor weeye ilaahay dartiisaa loo xoreeyey nebigaa warkii loo sheegay haweenayda iyo ninkii iyo qoyskii waxay ku tashadeen faqaala nebiyu sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi in allaha alle subxaana watacaala lam yabcah nebiya nebi maanu soo dirin walaa khaliifatan khaliifo iyo madaxweyne iyo mas-uulna maanu yeelin ilaa walahu waxaa u sugnaatay bidaanataani laba xog hayn baa u sugnaatay laba saaxiib hoosaad baa u sugnaatay bidaanatun bidaano iyo xoghayn wa bidaanatun bidaano iyo saaxiib xoosaadna laa ta'luuhu ka gaabin mayso khabaalan inay fasahadinayso oo sharka iyo xumaatada ay farayso waman yuuqa ruuxii laga ilaaliyo bidaanata suu'i bidaanada xun ruuxii laga ilaaliyo faqad wuqiya waa la ilaaliyey ruux la dhowray saaxiib xun ama la taliyo xun ruuxii ilaahay uu ka ilaaliyo waa ruuxa la doortay oo la dhowray tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya amaail muxamadiya baynu ku soo marnay xaakimna fi lmustadrak mujaladka afraad sheekh naasir saxiixada baabu lmashhuurati wadatashigiib baabuya xadaanaa sadaqata ibnu khalid qaala ahbaranaa ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna abu muxamed alhilaali can camr ibnu xabiib almaki iqatun xaafid can camr ibni diinaar almaki qaal wuxuu yidhi qara'a ibnu cabaas baa wuxuu aqhriyey washaawirhum yacnii la tasho fii bacdi almri washaawirhum fi lmri ayuu fasiro wuxuu yidhi washaawirhum kala tashaa laleeyahay fii bacdi alamri arrimaha badhkood arrima aan tashi gelayn baa jiro wixii nusuus iyo daliil ku soo arooray isagu tashi ma galo qurdubi baa fii tafsiirihi ku warinaya mujaladka afraad mujaladka agaaadsheh naasir wuxuu ku saxiix yeelay asaxiixu lkalimu ayib aqoiyoooaqamka xadaana aadam ibnu iyaas alcasqalaani qaala xadaana xamaad ibnu sayd can isariyi can xasan ibn abilxasan albasri qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ma stashaara qowmun qad oo ma tashadaan weligood ilaa hadday tashadaan oo ay wada showraan huduu waxaa lagu hanuuniyaa liafdali maa shayka ugu fadli badan bixadratihim yani goobta ay joogaan yacnii talada ugu qiimaha badan baa ilaahay waafajiyaa uma tala wuxuu akhriyay wa amruhum arrinkooda waxa weeye shuuraa baynahum waa wadatashi ay dhexdooda wadatashadaan wa baabu ismu man ashaara calaa akhiihi biqayri rushdin wuxuu baabu yahay dembiga uu leeyahay ruuxii walaalkii u ishaara yacnii talo aan toosnayn yani ruuxii u tilmaama dembiga uu yeelanayo xadaanaa cabdulaahi ibnu yasiid albuqri qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaanaa saciid ibni abi ayuub alqaafiqi qaala xadaanii bakr ibnu camrin can abi cumaan muslim ibnu yasaar waa xasanu lxadiid can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi man taqawala ruuxii iga calaya dushayda maa lam aqul waxaanan odhan falyatabawa ha diyaarsado maqacadahu makaanu fadhiga uu ku leeyahay min annaari naarta uu ku leeyahay waman istashaarahu ruuxii uu la tashado oo tale uu weydiiyo akhuuhu lmuslim walaalkiisa muslimka oo fa ashaara calayhi u tilmaama biqayri rushdin tale aan toosnayn taladii toosnayd mid ahayn u tilmaama faqad khaanahu wuu khiyaameeyey waman uftiya ruuxii loo fatwoodo futyan fatwo ruuxii loo fatwoodo biqayri sabtin aan sugnayn oo kitaabka iyo sunnada daliil ku lahayn yacnii fa ismuhu dembigiisu wuxuu noqonayaa calaa man aftaahu ruuxii u fatwooday buu noqonayaa ruuxan lumiyey ee markaa loo masalo xumeeyey haddii ilaahay kuu ron yahay ama loo fatwo xumeeyey dembiga waxaa yeelanaya wadaadkii u fatwooday riwayada abu daawuud waxay leedahay man uftiya biqayri cilmin ruuxii loo fatwoodo aqoon darro loo fatwoodo fa inamaa ismuhu calaa man aftaahu dembigiisu wuxuu noqonayaa ruuxii u fatwooday buu noqonayaa waman ashaara calaa akhiihi ruuxii walaalkii u tilmaama biamrin arrinoo yaclamu uu ogyahay ana rushda fii qayrihi taladii toosnayd inaanay ahayn wuxuu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayhi faqad khaanahu waa khiyaameeyey walaalkaabaa kula tashaday mar hadduu kula tashaday almustashaaru mu'taman waa lagu aaminay sirtiisiibuu kugu aamin niow gabadhaa ma guursadaabuu ku yidhi maxaad yani bal ii sheeg maxaad ka ogta war ma taas war ha u dhowaanin taas isagaa doonaya war waa mid inkaari ku dhacday taa hau dhowaanin iska dhaaf dayib war niyoo baa la ii soo diray maanta toban kun oo dollar baan haystaaye ayaantan adigaa suuqa ku jira maxaa laga helayaa maxaa wax laga helayaa maxaan ku ganacsi ku bilaabaa ayib dharka ka warran buu yidhi dharkii wuxuu ku ogyahay faa'iidu ku waa ku khasaarnee iska daawiye taayirada iyo birta iyo meelaha gala nebigu salawaatu ullahi wasalaamu wuxuu leeyahay man ashaara ilaa akhiihi biqayri rushdin faqad khaanahu walaalkii ruuxi u tilmaama talada midii toosnayd waxaan ahayn yani markaa wuu qiyaameeyey maxaa yeelay ruuxan kula tashanaya wuu ku aaminay baabun ataxaabu bayna annaasi dadka dhexdooda in laysjeclaado laysjeclaysiiyo xadaanaa ismaaciil ibnu uweysin qaala xadaanii akhii can salmaan ibna bilaalin can ibraahim ibni usaydin can jaddi can abi hurayrata can nabiyi sala allahu caleyh wasalam ayib jadkaasi waa majhuuloo lama garanayo xaafidku wuxuu yidhahdaa yaxtamilu an yakuna mawla qurayshin wailaa falaa yucraf can abi hurayrata can nabiy sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu ka wariyay abu hurayra nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laa tadkhulu ljannata jannada geli maysaan xataa tuslimuu ilaa aad hogaansataan oo ilaahay isu dhiibtaan oo muslimiin aad noqotaan walaa tuslimuu yani markaa islaami maysaan oo hogaansami maysaan xataa taxaabuu ilaa isjeclaataan wa afshuu salaama salaantii faafiya taxaabuu waad isjeclaanaysaa wa iyaakum waxaan idiinkala digayaa idinka iyo waxaan idiinkala digayaa walbuqda yani walbuqdata cadhadaan idiinkala digaya fa innahaa iyadu hiya alxaaliqatu iyadaa xiirtaa buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu laa aquulu lakum idin odhan maayo taxliqu shacra timahay xiirtaa walaakin taxliqu diina laakiin diintay xiirtaa kala taga iyo khilaafka iyo isnacaybka iyo bulshada muslimiintu qalbigoodu inuu kala jeesto baa nebigu ka digaya wuxuu leeyahy wa iyaakum walbuqda cadhada inaad isu cadhootaan oo isnacdaan baan idin kala digayaa fa innahaa hiya alxaaliqa waa xaaliqa waa xiirtu diintay dabargoysaa sida timaha loo xiiro ee salka looga maro saasay diinta u dabargoynaysaa haddii midnimo la waayo ummada muslimiinta qalbigooda inuu midaysan yahay ahdaaftoodu iyo mabaadidoodu inay midaysan yihiin meel ay wada jeedaan la waayo laa aquulu lakum idin odhan maayo taxliqu shacra timahay xiirtaa idin odhan maayo walaakin taxliqu diin laakiin diintay xiirtaa buu nebigu yidhi salawatulahi wasalaamu bal nabigeennu salawatulahi wasalaamu caleyh wuxuu tilmaamay soonka iyo salaada sunnaha ah inay ka fadli badan tahay islaaxu daatilbayn dadka bini aadam weeyo waxbaa dhex marayo waa la isgefayaa laakiin haddii wax dhex maraan waxaa la rabaa bulshada muslimiinta intooda kale inay xakameeyaan oo ay heshiisiyaan baa bal sadaqo meesha la dhigay ilaahay uu jecel yahay nebigu wuxuu ku tilmaamay laba qof oo muslimiina oo wax isku qoomay oo intaad isu geyso aad heshiisiiso waa sadaqo ilaahay uu jecelyahay subxaana wa tacaala wallahu subxana wa tacaala aclam bisawaab waaclam wabillahi towfiiq